alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina mxamedi waalihi wsaxbi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii buluq lmaraam adilat laxkaam lilxaafid ibn xajar qalaniy raximah llahu tacaala kitaabu alaaq ayaan joognay oon ku dhex jirnay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaa laga wariyey qaal wuxuu yihi kaana alaaqu alaaqu wuxuu ahaa calaa cahdi rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalam waqtigii rasuulka iyo abi bakrin iyo waqtigii abi bakr iyo sanatayni laba sano oo min khilaafati cumara alaasi wuxuu ahaa saddexda furiinkeeda saddexda hal mar wada socoto oo halka lafdi ah halka dhawaaq ah waaxidatan mid ayuu ahaa hal dhalqada laga tirinayo faqaala cumar bnu lkhadaab waxa uu yihi cumar ina annaasa dadka qad istacjaluu waxay degdegsadeen fii amrin arin kaanat lahum ay ugu sugnaatay fiihi arrinkaa dhexdiisa anaatun kaadsiimo arrinkaas siimo iyo deganaan ay ugu sugnayd bay dadku degdegsadeen arin yani inay ka fiirsadaan aysan ku fududaanin ay ahayd ayay dadku degdegsadeen falow amdaynaahu haddaanu ku socodsiino calayhim korkooda yani waa tashi camal oo ka kadhi falow amdaynaahu caley haddaanu ku socodsiino saddex kii ku furaba saddex haweentiis uga furnaato amdaahu calayhim waa ku socodsiiyey cumar fa amdaahu calayhim wuu ku socodsiiyey rawaahu muslim xadiidka muslim ayaa wariyay hal mar aan axaadiistan aan akrinaynaa marka wacan maxmuud ibni labidin qaala waxa uu yihi ukbira rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulka ayaa loo sheegay can rajulin nin dallaqa imra'ata haweentiisa furay halaata tadliiqaatin saddex dalqadood furay jamiican xaal ay yihiin saddexdaas dalqadood kuwii wada jiro jamiican iyagoo wada jiro saddexdaa dalqadood faqaama waa kacay nebigu qadbaana xaal uu yimid caraysan uma qaala wuxuu yihi ayulcabu ma lagu cayaarayaa bikitaabillahi ilahi kitaabkiisa wa ana aniguna bayna adhurikum dhexdiina anoo ah xataa qaama rajulun ilaa u ninka istaagay faqaala yaa rasuula allah alaa aqtuluhu ninkaan ma dilaa buu yidhi rawaahu nasaa-iyu wa ruwaatuhu xadiidka ruwaadiisana muwathaquuna weeyaan laakiin xadiidka bacfi baa ku jiro waa riwaayatu makramata bni bukayr can abiihi waay makramana aabihiis waxba kama maqlo ah, eh, nusqadan marka waxa weeyaan tii muslim axaadiidtii muslimna ma aha saa darteed marka dacfigo inqidaacaas ayaa ku jira uga imaanaya wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal dallaqa abuu rukaanata abuu rukaana waxau furay uma rukaanata ayuu furay xaaskiisii faqaala lahu rasuulu sal ly slam rasuulku waxau yidhi raajic imra'ataka haweentaada u laabo faqaala wuxuu yidhi inii dallaqtuhaa talaatan rasuulka ilaahay saddexan ku furay aniga qaala waxau yidhi qad calimtu waan ogahay buu yidhi raajichaa u laabo soo cesho rawaahu abu daawuud xadiidkan abu daawuud baa isaguna wariyey khaaabi xadiidkan isaguna wuxuu yidhi isnaadkiisa war baa ku jira maxaa yeelay ibnu jurayj xadiidkan wuxuu ka wariyay can bacdi bani raafic nacam ree bani raafic qaar kamida ayuu ka maqlay mana uusan magacaabin nacam saa darteed majhuulkuna xujo kuma qumto oo riwaaya riwaayada yani waxaa ku jira ibhaam waa ragga qaarkood sanadka ayuusan magacaabin ibnu jurayj oo ka maqlay xadiidka oo can bacdi bani raafic iska yiri fii lafdin riwaaya lafdi laxmed imaam axmed u sugnaaday dalaqa rukaanatu wuxuu um, imraata haweentiisa fii majlisin waaxidin hal fadhi ayuu halaatan saddex ku furay faxazina caleyha waa um, ka murugooday faqaala lahu rasuulu lahi sal ly slam rasuulka wuxuu ku yidhi fainahaa waaxidatun fainahaa iyadu waaxidatun hal waayo wa fii sanadihimaa labadan dambe sanadkooda ibnu isxaaqa ayaa ku jira wafiihi fiihi maqaalun ibnu isxaaqna warbaa ku jira cilada hadda ibnu isxaaq keliya ma ahna cillo kale ayaa uu leeyahay xadiidkan sidoo kale waqad rawaa abu daawuuda abu daawuud wou wariyey min wejhin aakhara wej kale isla xadiidkan qisadan aburukaa abu eh, rukaana axsana minhu wejkaas min wajhin aakhara wej kale oo axsana minhu ka wanaagsan kan ana rukaanata rukaana dallaqa imra'atahu wa furay suhaymata ahayd albataha ayuu furay dalaaq uu gooyey ayuu furay dalaaq uu gooyey albatah waxaa dalaaq uu gooyey baa macnaheed faqaala waxa uu yidhi wallahi baan ku dhaartay maa aradtu bihaa anigu lama jeedin albatadaas ilaa waaxidatan mid un baan kala jeedin faraddahaa ilayhi nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga usoo celiyey nabiga calayhi salatu salaam wuu usoo celiyey riwaayadan marka abu daawuud midda uu yiraahdo waaye iyadaa ugu roon qisada abu rukaana riwaayadan dambaa ugu roon eh, sababta wuxuu leeyahay waxaa weeyaan waxay ugu roon tahay eh, bacdu bani eh, ninkan abu rukana ehelkiisa ka warinaysaa abu rukana yani awlaadiisii ayaa waxay uga wariyeen riwaayadan ayay iyagu wariyeen markaasu wuxuu yidhi ninka xadiidkiisana waxaa ku aqoon badan ehelkiisa marka ilmihiisa riwaayadooda ayaa ayaa laga hormarinaa riwaayadii hore qisadan rukaana ayaa laba si ku timid marna waxaa weeyaan isaga niyadiisaa la fiiriya oo maxaad kala jeedaa leydi markaasuu yidhi hal un baan aniga ka wadi markaasuu marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu usoo celiyay haweentii ayb taas marka waxaa weeyaan waxaa wato abu rukaana ilmihiisa iyo ehelkiisa qaar kamid a ka ah warinaya markaas laakiin riwaayada hore oo iyado aan la sheeginba oo iska ah yacni haweentiisu saddex ku furay nabigan hal waayo soo cesho u yidhi waxba niyadiisa aan la weydiinin iyada marka eh, ahlu abi abirukana ma ka warinayeen markaas ayb laakiin qiso tan laftirkeeda xadiidkan dambe oo waqad rawaa abu daawuud oo leeyahy laftirkiisa ayaa daciifo imaam axmed ibnu xambal iyo aimo badan baa daciifiyeen imaam axmed ibnu xambal iyo abu cubayd alqasim ibnu salaam iyo ayaa xadiidkan laftirkiisa dacfi ku sheegay oo duruqda xadiidkan oo dhan waa wada daciif u yihi imaam axmed nacam oo yani mana mana is xoogeynayaan saasuu tilmaamay axaadiista marka waa tana masalada aan ka hadlaynaana waxaa weeyaan marka masalada la yiraahdo alaaqu halaai bilafdin waaxid alaaqu halaai bilafdin waaxid ama alaaqu halaai majmuucan bilafdin waaxid fii majlisin waaxid masalada horta ciwaankeeda saas ninku hadduu naagtiisa saddex ku furo hal erayna ay tahay hal eray oo wada saddexdii oo wada jirta ayuu hal mar ku furay majlis waaxid oo ugu furay masalada aan ka hadlayna taas waay laba mas'aleba kama hadlayno nin naagtiisii hal ku furay maahan baabkeena waxaan kaloo aanan ka hadlaynin ninku haweentiisii nin haweentiisii yidhi anti daaliqun anti daaliqun anti daaliqunna annaga kama hadlayno sababtoo ah ninkaas hal lafdi kuma uusan furin waa mufaraq waay dalaaqu talaadkii waa kala tafriiqiyey anti daaliqun anti daaliqun anti daaliqun mas'alo kale waxaan ka hadlayna waxay tahay inuu yidhaahdo anti daaliqun halaatan saddexaan kugu fura adiga saddex baad ku furan tahay masalada horta aan ka hadlayna taas haddaan masalada aasaaskeeda ama ciwaankeeda iyo baxtiga waxuu ku saabsan yaha la fahmin hadhow masalada maba la fahmi karaa masalada aan ka hadlayna horta taas weyayb masaladan marka xadiidka ugu horeeyo ka bilaabay uguna xooga badan waa xadiidka muslim oo wariyo ee ibnu cabaas uu yiri dalaaqa saddexda ah ee halka eray halka majlis halka eray ah hal ayaa la tiri jiray xilligii nebiga xilligii abubakar iyo xilligii laba sano oo khilaafadii cumar ka mid a ah. markii dambe ayaa cumar wuxuu yidhi dadkii waxay degdegsadeen arrin inay u kaadsadaan ay ahayd haddaan ku socodsiina ka warrama markaasuu ku socodsiiyey asxaabtiina way ku raaceen xadiidkaasuu hormariyey kaas marka eh, ayuu u hormariyey masalada marka waxaan rabaa horta masaladan marka mas'ale khilaafiya miyaa masale khilaaf ku jira ma tahay masaladan mase waa mas'ale ijmaac ah mas'alo oo yani lagu ijmaacsan yahay miya mise waxaa weyaan mas'alo fiiha khilaafun oo khilaaf uu ka taagan yahay dad badan baad waxaad ka maqlaysaa mas'aladan ijmaaca ku guntamay wamaa khaalafa hada lijmaca ila ibnu taymiya ibnu taymiya keliya ijmacaas khilaafay kharaqa alijmaaca kada horta mas'alada ijmac miya mase ijmac ma ahan ka hadlayna markay noo caddaatay inaysan ijmaac ahayn sida raajixa markaas kadib aan u imaanayna ayb xaafid ibnu xajar ibnu taymiya dhinaciis warka uu yiri ibnu taymiya waa u dambaysiinayna marka horta xaafid ibnu xajar aan u hormarino xaafidku waxau sheegay axaadiista tilmaamayso in saddexda dhalaaq oo la jamciyaa hal in laga tirinayo axaadiista tilmaantay ayay dadka qaar ka jawaabeen jawaabahaas isagoo ka hadlayo ayaa waxa uu yiri oo culimmada qaar ay jawaabeen ayaa waxaa ka mid ah jawaabihii buu ka hadlaya wuxuu yidhi alraabicu jawaabta afraad waxaa la yidhi buu yidhi xadiidtan lagu jawaabay annahu madhabun shaadun in dalaaqu salaadka hal laga tiriyo madhab shaad awan ah falaa yucmalu bihi laguma camal falaayo saasuu ku jawaabay qoladaanu marka dabagalo wuxuu yidhi wa ujiiba waxaa lagu jawaabay biannahu nuqila waxaa laga soo guuriyey saddex marka ninka oo naagtiisa hal mar oo ku furo waxaa lasoo waxaa laga soo guuriyey eh, in hal loo xisaabo waxaa laga soo guuriyey biannahu nuqila can caliyin wabni mascuudin wacabdiraxmaan bni cawf wazubayr zubayr ibn cawaam soo jeedin cali iyo ibnu mascuud iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo zubayr ibnu cawaam saddex kamid a ah cashara almubashariin ibnu mascuudna saxaabi eh, hore waay muhaajiriintii hore naqala dalika waxaa kasoo guuriyey ayuu ibnu muqiit ayaa kasoo guuriyey ibnu muqiit fii kitaabi alwathaa'iqi lahu kitaab alwathaaiq oo uu leeyahay ayuu uga soo guuriyey wacazaahu moxamed bn wadax wacazaahu moxamed bn wadax ayuu utiiriyey ayb naam waxaana u tiiriyey moxamed ibn wadax baa u tiiriyey cazaahu moxamed ibn wadax ayaa u tiiriyey ayb waxaa kaloo laga soo guuriyey wanuqila alfatwa waxaa laga soo guuriyey yani eh, in taa lagu fadwoodo alfatwa bidalika can jamaacatin min mashaayikhi qurtuba mashaayikhda qurtuba qaar kamida ayaa laga soo guuriyey inay saa ku fadwo jireen ka muxamed ibni eh, ka muxamed ibni baqiy ibni mahlad baqiy ibni mahlad saaxibulmusnad eh, wiilkiisa ayaa laga soo guuriyey oo culamaa qurtuba mid ahaa iyo moxamed ibn cabdisalaam alkhushani ayaa laga soo guuriyey wanaqalahu ibn lmundir ibn lmundirna wuxuu kasoo guuriyey can asxaabi ibni cabaas ibn cabaas ardadiisa ka cadaa wa daawuus wa camr ibni dinaar kasoo guuriyey meeqaan markaa haynaa ibn lmundir wuxuu kasoo guuriyey talaamiid ibni cabaas cadaa iyo daawuus iyo camr ibni dinaar kasoo guuriyey ibnu muqiis isagana wuxuu kasoo guuriyey kitaab alwathaa'iqa cali bn abi aalib ibn mascuud cabdiraxmaan ibni cawf zubayr ibn cawaam ayuu kasoo guuriyey rag kalena marka e, e, maxamed ibnu wadax e, waxaa isagana uu ka jamaaco badan oo mashaayik qurdubana waa laga soo guuriyey ayb markaasu xaafidku wuxuu yihi wayutacajabu min ibni tiin waxaa aada loola yaabaa buu yihi ibnu tiin ibnu tiin shuraaxda bukhaariga uu kamid yahay raggii bukhaariga sharxay buu ku jiray saxiixulbukhaariga marka wuxuu yihi wayutacajabu min ibni tiin xaysu jazma biana luzuuma athalaati la khtilaafa fiihi waa lala yaabaa buu yidhi sababto a ah wuxuu jazmiyey in saddex ninkoo dhow naagtiisa hal eray oo hal majlis hal eray saddexdii wada jirta oo ku furo inay saddexdaba wada dhacayaan ayaa khilaaf kama taagno yii arrintaa marka arrin lala yaabayo ibn xajar soo ujeedid marka marka meeshaas ma ijmac maa jira marka abadan ijmac ma jira ijmaac waxaa la yidhahdaa ahlu cilmiga dadka ahlu ijtihaadka inay xaadisa sharciya oo dhacday inay ku ijmaacaan oo kelimadooda iswaafaqda ama haddii hal kamida oo masalada khilaaf ka keeno masaladaas waxaa la oranaa un sida loo badan yahay masaladaasi waa masalo eh, laysku khilaafsan yahay nacam xataa waa hal caalim bis hadduu khilaaf keeno oo muctabara masalo khilaafiya noqone culamada qaar waa jiraan hal qof hadduu khilaafka ka keeno ayagu dhahayaan ijmaac iskasoo xikaayoon aynan fiirinaynin eh, qofkaas aan ictibaar siinaynin ayb dabari iyo iyo ibn cabdilbar iyaa kamida waa ku tawasucaan dhinacaas nacam ayb laakiinse eh, waxa weeyaan intaan oo imaam de hadda hal ama laba ama saddex ma aha ayb weliba xaafidka uu tilmaam wa yutacajabu min ibni tiin xayu jazama biana luzuuma halaati la ikhtilaafa fiihi inkastoo xaafidka laftirkiisa gadaal masalada akhirkeeda ayuu wuxuu yidhi mas'alada yani waxaad moodaa inuu markii dambe shibhi ijmaac oo kale inuu haddana xikaayo isaga laftirkiisa ee uu yidhi asxaabtii oo dhan markuu cumar fadwadan uu bixiyey asxaabta ay ku ijmaaceen wax kale uguma aysan ijmaacin ilaa nas un waxaa laga yaabaa inuu jiray inuu in yani ijmaaca inuu nas ku khatamo naskaas oo nasakhay yani xadiidkii hore oo kale xadiidkan ibnu cabaas ayaa laga yaabaa saa darteed ijmaaca oo ku sugnaana marka taas hadda waxaa weeyaan da labadan qowl kan ayaa adiladiis waadix tahay haddii ijmaac meel ou ka xikaayado meelna ou khilaaf sheego khilaafkiina muctabar uu yahay oo loo jeedo ama rag waaweyn ay xikaayoodeen ibnulmundir iyo oo kale mas'alada ma khilaafay noo ahaanin ayb soo ma garani masalada marka hore sidaasaysan ijmaaca aynan u ahayn ayb kadib marka waxaan akrinaynaa warka ibnu taymiya isaguna bal waxa uu yiri sheikhu lislaam ibnu taymiya fatwo gaar ah buu masaladan ka risaalo yarna ee laga dhigay oo ku dhex jirto majmuucatu jaamic lmasaa'il lisheikh lislaam majmuucadan hadda marka bakr abu zayd oo ishraafo ayay kamid tahay nacam majmuucada koowaad weeyaan saddex boqol soddon iyo ko wuxuu yidhi fain qiila haddii la dhaho facumar bnu lkhadaab alzama annaasa biwuquuci halaati jumlatan kama dakartum wacumaru lam yakun lam yakun eh, liyukhaalifa sunata rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalam faculima anahu iطalaca cala daliilin sharciyin yuujibu dalika waqad waafaqahu caliyu wabnu mascuud wabnu cabaas wabnu cumar waabuu hurayra wacabdullahi bni camr haaulaai aftow fi man awqaca halaaa jumlatan an taqaca an taqaca inay dhacdo markaa washtahara dalika cinda caamati alculamaa xataa danahu man danahu ijmaacan arrintaana caanay noqotay ilaa qof dadku ay u maleeyeen inay ijmaac tahay ayb arkaan dhan waa ishkaal waay wuu ka jawaaba hadhow marka ijmaac bay marka u qaateen wasaara naqiidu dalika yuxkaa can ahli lbidac ilaa marka masaladu ay gaartayba ninkii qowlkaas qowl aan ahayn xikaayoodo in lagu tiriyo yacni eh, qowlkan qowlka kasoo horjeedo ahlu bidcada ayaa marka lagu sheegaa ka raafidati shiicada oo kale walihada lamaa dukira hada alqowlu can araafidati liaxmed qowlkan markii raafidada laga xikaayoodo oo imaam axmed loo sheegay qaala wuxuu yidhi qawlu suuin naxwu dalika ama waa qowl xun ama qowl wax lamida haddii sidaa la dhaho marka warkaan madmuunkiis waxaa weeyaan eh, cumar haddii la yidhaha cumar ibn lkhadaab dadka wuxuu ku laazimiyey saddexdaba inay wada dhacayaan sida aad sheegteen idinka nacam eh, inay wada dhacayaan cumarna sunada nebiga ma khilaafi lahayd nacam marka waxaa dhici karta cumar inuu daliil kale intuu arkay daliilkaas uu markaa ku dhaqmay kaanahu daliil naasikha inuu arkay ee uu ku dhaqmay ayaa laga yaabaa cumar dheeldheel sunada ugama tegaayo haddii sidaa la yidhaahdo cali iyo ibnu mascuud iyo raggan aad sheegteenna waa waafaqeen cumar radia allahu canhu marka mas'aladii saasay marka ijmaac ku noqotay oo dadku ay ugu maleeyeen qowlka kasoo horjeedana oo u noqday qowl laga xikaayoonayo ahlulbidca tan marka waxaan leenahay bui qiila ama almanquulu can cumara radia allahu canhu wax cumar laga soo guuriyey fadaahiruhu annahu caaqaba annaasa biiqaa'iha hadalka cumar laga soo guuriyey waa cuquubo oo dadka ku ciqaabayo waa ciqaab cumar ou damcay inuu dadka ku ciqaabo ee daliil ayaan haayaama uusan dhihin cumar radi allahu canhu nacam sababtuna wuxuu ku cileeyey markay dadku ay badiyeen inay galaan wax alla ka reebay wax alla wax laga reebay shaygii laga reebay markau arkay inay ku degdegayaan ay ku dhacayaan ayaa cumar markaa uu yidhi si dadka uo uga zajiriyo ayuu saddexdiiba socodsiiyey marka halkaa marka uu ku socodsiiyey ayib intaas horta cumar daliil inuusan ku keenine maslaxa min almasaalix asharciya inuu ahaan inuu usameeyey yaa xadiidkaba u cadaynay ayb haddii naf jiri lahaa cumar maba isku shideeyeenba dad inuu la tashto iyo naskii u sheegi lahaa ma ogtahay midda kale waxaa weeyaan waladiina aftaw bidalika min asaxaabati ra-w ra'ya cumar fii dalika qoladii hore ee mas'alada qabtay in hal laga xisaabaayana ra'yiga cumaray la qabeen in dadkan la ciqaabo way arkaayeen wa alfaaduhum tadullu calaa anahum facaluu dalika cuquubatan asxaabtaas cumar ku raacdayna inay saa cuquubo iyaga laftirkoodu ay ka ahayd ee naska hala khilaafa aysan ka ahayn waxaa caddaynaya buu yidhi ka qowli ibni mascuud oo kale lama su'ila caman dallaqa ibn mascuud mascuudaa la weydiinin naagtiisa saddex iskaga furay ayuha markaasuu yidhi ayuha annaas man ata almra calaa wajhihi faqad buyina lahu arrinta say ahayd ninkii ula yimaado waa loo caddeeyey wailaa haddii kale fa wallaahi maa lanaa taaqatun bikulli maa tuxdithuun annagu tabar uma hayna waxaan aad soo darisiiseen waxaan aad soo darisiiseen ood ood la timaadeen annagu tabar uma hayno laakiin arrinta saxdaa ah ee jirta waa la idiin caddeeyey hadalka ibnu mascuud sooma uma jeedid marka dadku wixi ay soo darisiiyeen waa maxay waxa cumar uu yiri waay dadku waa degdegayaan waa waxaas ayb riwaayo kale ibnu mascuud wuxuu yihi man ataa bidcatan alzamnaahu bidcatahu ninkii bidca la yimaado anagu bidcadiisaan ku laaziminayna soo ma jeedi waqad kaana lisaxaabati radia allahu canhum ijtihaadun markaasu masalo kale kutusaayo tan calaaqalalaho wuxuu ku yidhi asxaabta rasuulka ridwaanullahi calayhim waxay lahaayeen ijtihaadaad ku saabsan cuquubaadka qaarkood cuquubaadka qaarkood bay ku ijtihaadi jireen wa fi lmanci min bacdi almubaaxaat asxaabta mararka qaar shay sharcigu baneeyey ayay manci jireen cuquuba darteeday u manci jireen cuquubo yani zaman min alazmaan ayay mancinayaan shaygan mubaaxa ah sababtoo ah maslaxo maslaxo ayuu tagsiinaya maslaxo weyn ayuu tagsiinaya ma ogtahay limaa nacam limaa yarawnahu waxa ay arkaan maslaxat alummati maslaxada ummadda ayagoo fiirinaya ayay shay mubaaxa mararka qaar dadka reebayo kaijtihaadi cumara arrintaas marka amsilo badan kaa tusa kaijtihaadi cumara wagayrihi oo kale cumar iyo kayrkiis say ku ijtihaadeen fii xaddi shaaribi xataa xadduuhu tamaaniina cumar radia allahu canhu ninka khamrada caba sideetan jeedala u qoray sideetan jeedal in lagu dhufto gaarsiin nebiguna meeqo ogaayen arbaciin ogaa afartan ogaa soo maa sideetan yaa gaarsiin cumaraa gaarsiin radia allahu canhu marka ma waxaa laleeyahay afartanka waa laga tegaa marka maadaama cumar oo sideetan garaacay maya sideetanka cumar waxa u garaacay cuquubo inuu dadka yani uga zajriyo waxaan oo markaas u arka mar inaan la fududaysanin baashaan marka khamrada aan asxaabtiina marka way ku raaceen waxataa kaana cumar yanfiihi ninka khamrada cad cumar cuquubo wuxuu ku samey jiray nafyi gobolka magaalada oo joogo ka radi jiray markaas meel kala gey jiray musaafirisuu ku samey jiray wayaxliqu ra'sahu madaxna waa ka xeeri jiray waxaasoo dhan marka nebigu ma samey jirin alayhi salaatu wasalaam wa kamaa kaana cumaru yanhaa mutcata alxaji cumar tamatuca dadka waa ka reebi jiray sababta uga reebi jiray waa maxay liyactamira annaasu fii gayri ashhuri lxaji si dadka beytka yani dadka soo ziyaaranayo sida ay u bataan yani saacad kasta si beytka loo ziyaarto ayuu wuxuu yidhi tamatuca dadku waa ka reebi jiray haddii ilaa qofku maogta haduu mufrid noqdo ifraadka u jeclaa cumar wuxuuna u jeclaa wax kalama ahayn dadku si ay ugu soo laalaabtaan beytka oo uu beytka u camirmo ujeedadiis saas ahayd laakiin haddii dadka o dhan tamatuc loo wada daayo waxay noqonayaan beytka dhan ba waxau camirnaana saddexda bilood oo xaj ayuu camirnaana soo ma garana marka famanacahum eh, nacam famanacahum eh, min almubaaxi shay mubaaxu ka manciyey limaa ra'aahum markuu arkay yatrukuuna bihi maa huwa mashruucu lilummati markuu cumar arkay shaygan mubaaxa dartiis inay dadka uga tegayaan wax ummadda loo jideeyey inay uga tegayaan markuu arkay ilaa uu ka yidhi weliba waxaa kaloo jirta cumar inuu reebay naagaha kitaabiyaadka in la guursado mar mararka kamidou reebay limaslaxatin sharciya buu u reebay iyadoo la ogyahay inay mubaax tahay qur-aanku ay ku sugan tahay cumar maaha inuu nasakhaayo marka qur-aankii iyo axaadiistii inuu maaha ficilkiisa iyo aqwaashiisa oo ku nasakaayo ee waxaa weye shaygan ba waxaa la yidhaahdaaba masaalixda u furan ninka imaamka ah inuu ku ijtihaado mararka qaar ashyaa mubaaxa u mancinaa liajli shay mashruuco ka muhiimsan dadka inay bartaan oy ku tarbiyoobaan daraaddeed maa wahadihi alcuquubaatu lahaa aslun fi sharci asalayna sharciga kuleedahay cumar laftirkiisa cuquubaadkan sharciga uga dayday nebiga uga dayday sala allahu alayh ali wasalam fa ina nabiya sala allahu alayh ali wasalama nafa almuqanasa wazani nabiga caleyhi salaatu wasalaam ninka mukhanadka ah wa waa musaafirisuu ku sameyn jiray gebeel ogyaha mukhanadka ninka yani naaga iska yeelka oo naagaha la joog joogo waa musaafiri jirin ayb inkastoo hadda ninkan mukhanaska ah waxaa laga yaabaa inuusan kula ahaynba markaas eh, de cuquubadan in isagu laga yaababa inay marka eh, eh, inuusan zina samaynin iyadoo ay dhici karta maa ayb nacam marka wuxuu yidhi wailaa fahal yadunnu man yu'minu billahi walyawmi alaakhir wayacrifu xaala asaabiqiina alawaliin ana cumara bna alkhadaab aw gayrahu min alkhulafaa'i araashidiin kana yacmadu ilaa naskhi sharci nabiyi sala allahu alayh ali wasalam qof mu'mina malayn maayo oo yaqaan culamadiis muhaajiriintii hore iyo dadkii salafka ahaa cumar inuu iyo keyrkiisba inaysan yani uqasdaynin inay nasakhaan sharciga nabiga caleyhi salaatu wasalaam taa horta marka waxaa weye waxau ku tusay hadda cumar ujeed sababta uu u sameeyey inay ahayd maslaxa oo dadkan in horta lagu zajriyo oo la soo celiyo arrinta say ahayd in loo soo celiyo sunnadii in lagu soo celiyo ayuu dadka ugu qabtay ugu zajiriyey misaallo badanna waa kuu sheegayo cumar oo yeelay oo markaa eh, asxaabtuna ay ku raaceen fa in qiila faqad taqadama ana shaarica lam yucaaqib eh, biwuquuc alaaq haddii la yidhaha sharciga eh, shaarica ma uusan eh, wax ku ciqaabin dalaaq dhicitaankiisa dadkuma uusan ciqaabin haddii la yiraahdo waxaan leeyahay buu yihi nacam laysa fi lkitaabi wasunnati cuquubat biwuquuci alaaq walakin jacala hada cuquubatan eh, naam <coughs> walakin jaclu hada cuqubatan huwa mima yaquluhu kathiru min asalafi walkhalaf bilijtihaad kama yaqulu kathiru min alfuqahaa inama yuqicu lidalaaqi eh, bisakraani cuquubatan lahu yani halkan wa kale maana wuxuu leeyahay shareecada kitaabka iyo sunada laguma haayo iyadoo dalaaq dad lagu ciqaabay cumar marka muxuu furiinka dadka ugu ciqaaba haddii saa layra waxaan ku jawaabeynaa buu yidhi kitaabka iyo sunnada kuma soo aroorin waa sax laakiin fuqahadii salafka qaar badan oo kamid a ah waa jirtaa inay dalaaqa riditaankiisa dad ku ciqaadeen oo waxaa kamid a masalan ninka sakhraanka ah dalqadiisa ma dhacay mase ma dhacayso culummada qabta way dhacaysaa dalqadiisa cuquuba ahaanay ugu ridaaya sababta saa khamrada cabi waa ku ciqaabeynayl soo ma garani ama axaadiista intaas waxay ahayd yani dalaalada xaggeeda iyo n amaa dhinaca axaadiista axaadiista ay soo daliishadeen dadka qabo dhalqad saddex ninku hadduu hal eray saddex naagta haweenta hadduu saddex ku furo dalaaqu halaaa bilafdin waaxid axaadiista ay soo daliishadeen xadiid sariixa oo tusaayo arrintaas ay ku tageen ma jiro waxaa kamid a ah xadiidu faatimata binti qays <clears throat> ayaa ka mid a oo ay tiri eh, ninkeyga ayaa wuxuu ifuray eh, saddex dalqadood ayuu ifuray ayay tiri markaasay waxay yidhaahdeen wa waxay daliil u tahay de saddex dalqadood inuu u jamciyey kadibna marka uu saa ay ku furantay baa-inana ay kaga noqotay arrintan marka waxaa looga jawaabay saddexda dalqadood mufaraqay ahaayeen ee saddex dalqadoodoo hal eray uu ku yiri ma aysan ahayn sida riwaayada saxiixa ee muslim kusugan ay cadaynayso dalqad saddexaad ee u hartay ayuu furay ayaa faatima binti qays la furay saasaa riwaayada muslim ay cadaynaysaa faatima binti qays ninkeeda wuxuu furay dalqad saddexaad oo ahayd tii ugu dambeysay ee ugu hartay iyada xaggeeda marka saddexda dalqadood maaha inay wada jireen marka uu furaayo riwaayadaasaa marka naga kaasanaysa qisada waxaa kale ay soo daliishadeen cuwaymir alcijlaani cuwaymir waxa uu yidhi markii uu naagtiisa uu la licaantamay ayuu saddex furay saddexay iiga furan tahay hadaanba guri ku haysta midaan taa marka culamada waxay uga jawaabeen licaanka ayay ayayba waxay ku noqon ay ku baa-inteeda licaanka ayay licaanka ayaaba waxuu keenaaba taxriim abadi abuu ah keenaa licaanka sida noo imaan doonta ninku hadduu naagta la licaantamo dib dambe isma guurisa karaan marka dalaqaadkaas sale saddexda gadaal oo ka sheegay ama ha sheega ama yuusa sheegin isku hallo xataa hadduusa furi ausan furin sheegi lahayn naagta ma soo cesho kari lahay ma soo cesho kari lahay marka hadduu yidha hal dalqan kugu furay saddexan kugu furay isku hal mar haddii uu la licaantamayba haweentii licaanay ay uga beri noqona naagtiisa marka cuwaymir naagtiisa licaanay ku baa-intay maahane dalaqaad saddexa kuma aysan baa-inin ma fahamteen ayb amaa xadiidka rukaana warkiis waa batay waana qisada oo riwaayadka u gadaal ka wada keen keenay xadiidu rukaana waxaa soo aroortay waxaa la weriyey anahu dalaqahaa halaatan saddex inuu furay oo nebiguna uu halka xisaabay ko riwaayaadka hadda kitaabka idinkugu taallaa wax kale maaha nacam inuu saddex furay nebigana hal u tiriyey ko waxaa kaloo soo aroortay anahu dallaqahaa albatta riwaayada abu daawuud rajaxayo anahu dallaqahaa albatta alaatan maaha aha albatta waa ereygaas laba ma tahay tan saddexaad waxa ay tahay midaan weliba anahu dallaqahaa albatta markuu furay nebiga waa weydiiyey maxaa kala jeeday markaasuu yidhi ilaahan ku dhaartee anigu waxaan kala jeeda hal markaasuu yii waaya soo ceshoowantahay ayb labadan riwaaya marka meeshii taallo ayb labadan riwaaya ayaa ugu muhiimsan middaan ay ehelkiisa ka wariyeen dhallaq ahaa albata oo markaa nebigu uu yihi maxaa ka wadi halaan ka waday halkii ugu soo celiyey markaa iyo middaan aan albata iyo waxaasba aan lahayno naagtiibuu saddex ku furay nebiguna hiya waaxidatu waa miduu yii yii aimada marka riwaayadan dambe oo uu yidhi wallaahi baan ku dhaartay hal un baan aniga kala jeeday yaa waxaa rajaxay ahlus abu daawuud uu rajaxay iyo keyrkiis nacam sababta ay u rajaxeenna waxay tahay min riwaayati ahli beytihi inay tahay ayay u rajaxeen taas waa sheegay laakiin imaamu axmed iyo abu cubayd alqaasim ibnu salaam iyo ibnu xasmi iyo keyrkood oo culummada ka mid a ah, xadiidkan rukaana way daciifiyeen sababtuna waxay tahay ruwaada ku jirto ayaa majaahiil wada ah xadiidkan yani rukaana ehelkiisa ay ka warinayaan ehelka rukaana ayaan cilmiba lagu aqoonin laysuu bimashhuuriina bialabi lcilmi dad dalabulcilmi mashhuuriin ku ama aha jahaala ku sugan saa darteeda imaam axmed iyo abu cubayd alqaasim ibnu salaam iyo ay u daciifiyeen marka riwaayadaas laftirkeeda abu daawuud laftirkiisa ma uusan saxeixinin riwaayadaas sababta ah waxaa weeyaan wuxuu un tilmaamay inay ka fiican tahay riwaayada kale waana farqibaa udhexeeya imaamku inuu yidhaahdo labadan dariiq dariiqaana fiican inuu yiraha ka dhalan mayso dariiqan waa saxiix inuu ka wado labadaba iyagoo wada daciifa ah ayaa kan dacfigiisa uu dhawaa karaa ayb naam intaas haddaad garata marka xadiidkan rukaana kaba soo qaad inaan u saxiix yeelno lafdigan ana rukana tadalaqa imra'atahu suhaymata albata faqaala wallahi ma aradtu biha ila waaxida faraddaha ilayhi nabiyu sal l ly slam xadiidkan culimmadan u qabto saddexda in la wada socodsiinayo wejhu istidlaalkooda waa maxay qaabkay u daliishanayan sidaa fahamtidaa lagaa raba waxay u daliishanayan waxay leeyihiin ninkaani niyadiisa ayaa loo fiiriyey haddii u niyadiisu ay ahaa lahayd inuu saddex ku furo saddexda waa soco lahayd saasaa laga qaadanaa bay dheheen xadiidkan sababtoo ah nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi markuu naagtii albata uu furay faqaala wallahi maa aradtu biha ilaa waaxidatan oo kufar aniga halaan ka waday yaa rasuul allah markaasuu yidhi soo cesh hadduu dhihi lahaa aniga saddexaan ka waday waxay yidhaahdeen nabiga oo usocodsiin lahay marka annagu xadiidkan daliil loo yahay waxaa loogu jawaabay dalaaladiina waa dalaalo oo mafhuum ah waa manduuq waxaa lagu jawaabay dalaaladiina manduuq ma ahane mafhuum waay ah. baynamaa xadiidka ibnu cabaas dalaaladiisu manduuqay ahayd ma ogtahay ila dalaalada manduuq iyo mafhuumay uqaybsantaa idinku xadiidka wax laga fahmayaad ka hadlaysaan xadiidka ibnu cabaasna manduuqiisa fahanba maba u baahnaba manduuqiisa wuxuu kutusaa in hal la xisaabayo idinka laakiin in saddexda la xisaabayo mafhuum waayo dalaaladiisa wa dalaalat lmanduuqi waa laga hormariya dalaalada mafhuumka waa ka xoog badan tahay mafhuumka dalaaladiisa midda kale waxaa idinku haystaa baa layihi marka anahu dalaqaha albata maa macnaa albata albata manaa dalaaqiiba u gooyey waay halow ku gooyi karaa dalaaq hadduu doono maogtaha qasab maaha inuu saddex ku gooyay mar walba lafdigan laftirkiisu ma cadda inuu saddex furay kuma cadda inuu saddex furay kuma cadda inuu saddex furay kuma cadda marka ayb ayb marka xadiidkan kusoo duubduub marka eh, mucalimi eh, kitaab eh, marka intaanan gaarin taas isku soo duubduub marka xadiidtan rukaana dacfi baa ku wada jiro kulligeed kan oo ahalkiisa ay ka warinayaan iyo kuwa kalena dacfi baa ku wada sugan xadiidu bni cabbaas ayaa baabkan ugu saxeixsan wuxuuna tilmaamaa in dalqada waagii nebiga hal la tiri jiray waagi abubakar hal la tiri jiray iyo waagii la tirin jiray iyo waagii cumar laba sano oo kamid a ah. ibnu cabaas xadiidka warinayana laba fadwaa laga wariyaa fadwo inuu saddexdii socod sii jiray ah iyo fatwo inuu hal ka tiri jiray si kastoo ibnu cabaas laga wariyo raawiga waxa uu wariyo ayaa ka owleysan isaga ra'yigiisa riwaayada iyo ra'yiga riwaayadaa la hormariyaa cinda jamaahiiri alculamaa xanafiyada iyagu waxay qabaan haddii saxaabiga ra'yigiisa iyo riwaayadiisa iska hor timaado ra'yigiisaa la hormarina bay leeyihiin waana mas'alo laga raajixsan yahay oy xanafiyadu qabaan jumhuurtu waxay qabaan in ra'yigiisa iyo riwaayada hadday iscaaridaan riwaayada hadday saxeixata iyadaa la qaadana marka halkan weliba waxaa yaala ra'yi ibnu cabaas leeyahay oo riwaayada taageersan waa jiraan iyadana marka waxaa loo bahay marka in la ogaado afarta aima masaladan waxay ku tageen dalaaqu salaas bilafdin waaxid saddexda inay wada soconayso laakiin al aima alarbaca ijmaacu macnaheedu waxaa meeshay afarta imaam isku raacaan macnaheedu ijmaac miya ma ahan ijmaac culamada afar waa ka badan yihiin waxaa dhici karta afarta imaam inay masale isku raacaan isxaaq ibnu raahuyana oo masalada si kale ku taga masale khilaafiya waa laleeyahy masaladaas ee la dhihi maayo marka afartii madhab baa isku raacday masaladii waa lagu ijmaacay la dhihi maayo dad waxaad arkay yani kitaabadii waa akrinayaan maca dalika ijmaaci iyo waxaysan kale aqoonin madaahib alarbaca madaahib alarbaca ijmaac umalayan ijmaac maa madaahib arbaca ijmaac culimadii oo dhan inay marka masalada sii yiraahdaan ayib khulaasat lqowl marka masaladan maxaa ka raajixa masaladan waxaa ka raajixa in dalaaqu halaadkii hal lafdi marka lagu dhawaaqo in hal loo tiriyo bacd laxyaan mararka qaarna in saddexda la tiriyo sida yani si loo jamciyo axaadiista nabiga caleyhi salatu salaam iyo xilliga abubakar dhaqanku sidau ahaa iyo si aan looga tallaabsanin cuquubadii cumar marka mararka qaar qaadigu waa ku ciqaabi karaa bacdi naas saddex hadday ku furaan haweentooda saddexu u tirinaa ka dheeraa u dhihi karaa haweenta asagoo fiirinaaya dadkaas sida ay u degdegeen iyo sida kale qaraa-inowna ku ogaan karaa waa weydiin karaa masalan nin ay afka ka saar saaran tahay waxaa la ogaaday war hadda ka hor waxma soo furtay haabuu kuleeya meeqa naagaa soo furtay saddex naagaan hadda ka hor soo furtay meeqaa ku furtay saddexan ku furay kulligood mid kastaa marka iga xanaajisa saddexa iga furan tahay hadda ninka noocaas oo kale waa loo tirinaa marka saddexdaba waa loo wada tirinaa si ou mustaqbalka dambe uga waantoodo waxaa la raaca hadyiga cumar radia allahu canhu iyo asxaabta soomaydnan garan marka naam ihdaar in lagu sameeyo ma aha fatwada cumar iyo asxaabta in sideedaba ihdaar lagu sameeyo ma aha oo meel cidlaa lagu tuuro ma aha soo ma garan mararka qaar haddii qof aan degdegaynin oo yani min dabiicatihi lagu yaqaan yani anaad iyo mar uun markaas oo xoogaa yar sambiririxday qofka noocaas oo kale hal waa loogu celi karaa iyadoo la cuskanaayo xadiidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam nacam saasaadna moodaa in mucallimi uu rajaxayo nacam in alcalaama almucallimi kitaab wuxuu ka qoray la yiraahdo alxukmu almashruuc fi dalaaqi almajmuuc ayuu ka qoray aadowna kitaabkaas jamciyey aayaadka iyo xadiidta iyo waxa kusoo arooray baabkan ugu dambeyntiina saas ayuu marka ayuu marka uu ku gebagabeeyey nacam waxaanan dul istaagin laakin bacd bad bacd dalabat lcilmi aan ka maqlay in sheikh ibnu taymiya laftirkiisa fataawa fataawooyinkiisa qaar ka mid ah sidaan inay tahay ee uu dhihi jiray yani mararka qaar in lagu ciqaabayo in dadka lagu ciqaabo saa inuu qabay mararka qaarna in fadwadii cumar la isticmaalo mararka qaarna xadiidka in la isticmaalo iyadoo xadiidka uu asalka yahay marka hadda ninkii naag marka eh, saddex lagu furaa lasoo celi karaa ninka qabo yani ka dhigaayo yani adduunkiia soo dumayba kale nacam weligeed wax aan la maqlinoo naag saddex lagu furaa lasoo celi karaayay qabaan iyo bidcada saasay qabtaa iyo lagu leeyahay waxaas waxaa weyaan waa iska hodhodho cilmina ma aha nacam ninkii cilmi haayo goobta inuu la imaadaa lama rabo iska jaqjaqleys iyo yani adiga madhabkaa waa waa fadwoo kartaa saddex waa lagu socodsiiga ma diidin anaga ninkii fadwada cumar qaadanayo iyo madaahib arbaca dhib ma samaynin isaga laftirkiisa laakiin yani in la eedeeyo ma aha ninka xadiidka nebiga iyo abubakar xilligiisii iyo wixii lagu dhaqmi waxay ku leeyihin waxaa laga yaabaa cumar inuu naasik inuu ogaa cumar hadduu naasik ogaa abubakar u ka celi lahaa ou dhihi lahaa abubakar saan ha xukumin xadiisaa soo aroora u dhihi lahaa oo sidaan kasoo horjeeda sooma asagaa waxau dhihi lahay anagu xadiidka ma uusan keeneen yani falow amdaynaahu calayhim yani dadka lama uusan tashteen cardi iyo bandhig ma sameeyeen cumar haddou nas og yahay naasik ah haddii og yahay ayb khulaasada marka taa sidaas weeyaan in la yiraahdo xadiidkan ibnu cabaasaa baabkan ka ansaxay cumar fatwadiisa oy saxaabada ku raacday iyo xadiidka ibnu cabaas iskama hor imaanayaan bacd axyaan cuquubo darteed saddexda waa la wada tiri karaa bacdu laxyaan saddexda hal waa laga soo qaadi karaa weliba meelaha qaarkood waxaa laga yaaba furiinka inuu aada ugu yaryahay asagoo furiinkii ku yar ayaa laga yaaba haddii haweenta la furo dib ilmihii inay ku rafaado ilmaheeda inaysan dib dambe u arkin dib dambe nin kale inuusan u guursanin dhaqamada dalalka islaamka qaarkood saas waay haddii la yidhaha marka ninkii naagtiisa saddex ku furo mar un ay ka fakatay oo inuu qoomameynayo oo ka shallaysan yaha loo jeedo oo ilmihii iyo wixiina ay yani daya ku dayacmayaan naagtii ay gooni ugu dayacmayso xadiidka nebiga marka in looga dhigo makhraj in looga dhigo waxbaasoo ku jira ma laha laakiin inaga waxaan aragnay wax ka daran ba xadiidkii nabigay ka dheeraanayaan ninkii naagtiiba saddex ku furaa baa-inay ka noqonee markaasay waxay leeyihiin maxlal doono orod ayb maxlal muxalil doono nikaaxulmuxallil waxay leeyihiin waa karaaha wa nikaaxa waa ansaxaa maca alkaraaha saas darteed marka ha iska soo haysto hal maalin ama laba maalmood kadib ha kuusoo furo guurso markaas fiiri marka wixii nebigu lacnaday waxay ka doonayaan qiil xadiidkii nebiga ee muslim ku sugnaa ninkii qiil ka doontana waxay leeyihiin qofkaas waxaa wey waa bidci marka kuwaas wax ma ahan khulaasada marka masaladan waa waa kutubahaasa marka ayaad u raajicaysaa sida badan zaad ulmacaadka laftirkiisa baxsi fiican uu ku dhigay Eh, waxaa asalna u ah dalaaqu marataani nabiga ilaahi subxana watacala wuxuu yii dalaaqu waa laba kol laba jeer marataani bimacnaa laba jeer adi haddii lagu yihahdo subxaan allahi laba jeer dheh waxaa lagaa rabaa inaad subxaan allah subxaan allah dhahdo ayaa lagaa rabaa laakiin laba jeer dheh adoo lagu yihi haddaad tiraa ka waran subxaana allahi maratayni aad tiri ama waxaa lagu yihi soddon iyo saddex jeer subxaan allah dheh markaas eh, salaada kadib markaasaa tihi subxaana allahi halaaan wa halaatiin maxay ka dhigan tahay inaad soddon isdex jeer subxaan allah tiri may ma dhihin soddon isdex jeer subxaan allah soo ma garan ilaahayna ma dhihin aalaaqu aalaaqu tadliiqataani ma dhihin ee wuxuu yidhi aalaaqu marataani bu waa maratan bacda maratin soo ma jeedi maratan bacda maratin marka aayadda laftirkeeda waxay nas ku tahayba in dalaaqu uusan dhici karo haddaad tiraa haweenteeda mm. kun aan kugu furo kun mar unbaad furtay naam mar ayaa furtay sababtoo ah luqada carabigaaba saas so saas maaha ayb maxaa marataani maratan bacda maratin shaygii mar mar ka dambaysa la layii hadda waxaa weya adigu hal maraad wax furtay mar labaad waxmaba sheegin maba aadan ku hadlen axaadiistan marka macnaha marka sidaas weya masaladana marka halkaasaan uga tegeyna marka masalada shiicada qabto iyo cid kale ma qabto iyo de kaas hadalka ibnu xajar waa akrinay hadday dhici lahayd inay shiicadu qabtana waxaa weeya shiicadu ma ahan iyagu eh, eh, hadday shiicadu mas'ale xaq ah oo sunada waafaqsan eh, xadiis waafaqsan ay la timaado anagu shiica way uga tegi mayna xadiidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam cid uga tegaysa mal ah, lidalika zakariya alansaari kitaabkan uu ku sharxo bukhaariga ee la yidhaha tuxfat saari tuxfat lbaari bisharxi saxiix lbukhaari ayaa wuxuu yidhaahdaa eh, marku ka hadlaayo qabriga sida loo sameeyo tasniim iyo tasdiixaa jiro tasdiixan dhulka lala simo tasniimkiina in marka kurus camal tasdiixan in la simo shaaficiyada ayagu markii dambe waxay yidhahdeen tasdiixay awal sunnay jireen markii dambe tasniimkay rajaxeen sababta waxay dhaheen tasdiixa wuxuu shicaar u noqday shiicada raafidadu wuxuu u noqday shicaar saas darteeda u tegeyna markaasu zakariya alansaari wuxuu yihi sunada loogama tawiil dad oo markaa sunada hadday dad ahlubidca sun hal sunna ay sameeyaan annaga sunada uga tegi mayno ahlubidcaa samayso waa la samayna yi tasdiixi marka ka bixi maayo inuu sunno yahay abadan taas marka yani waa inkastoo majaal ku furan yahay wixii shicaar ahlubidaca u noqday iyo wixii aan u noqonin inkastoo yani hadal uu ku jiro tafsiilkeedan hadda aanan halkaan rabin inaan ku sheego sheikhulislaamna oo uga hadlo iqtidaa siraat almustaqiimka haddana laakiin muhiimka waxaa weeyaan ma dhici karto shiicadu inay keligood qowl ku tagaan hal qof oo ahlu sunnadana qowlkaas isagoo uunan ku tegin haddana inuu qowlkaas xaq noqdo suurtagal ma aha wixii shiicada ay ku tagto bacdu ahli sunnana ay ku tagaan waa dhici kartaa xaq inuu noqdo sooma jeed laakiin wax shiico keliya ay xaq shiico keliya ay haysato oo ahlu sunnadii hal nin oo ka haystaa aynan jirin maba jiraan lidalika masaladan aimadan o dhanaa ku tageen waatan waa ujeednaa shiicada keligood marka ma aha masaladanna fuqahada waa isku tuurtuuraan noocaas oo kale ah waxaa kamid a masalan culamada qaarkood caqaaidkay ku daraan basmalada in lala jahro shiicadaa qabtaa la dhahaa ay yidhahdeen basmalada salaada dhexdeeda in lala jahro sufyaan athawri iyo aimo badan oo waaweyn ayaa waxay aada u dhaleecayaan madhabkaas sababtay u dhaleeceynayaanna waxay tahay waxay leeyihiin waa shiicada ayaa shicaar u yahay shiicado shicaar u laakiin inaga ma dhahayna maadaama bacdi ahli sunna ay qabaan axaadiidna ay ka fahmeen walow aan aragna inay raajix tahay in bisinka la siraysto raajix haba ahaato salaada jahriyada haddana laakiin a'imadii ahlu sunnada ee ku tagtay bisinka in lala jahro ma dhahayna shiicoo kale way ma dhahayno farqi baa udhexeey qofka inuu shiicada masala ku ama qolo ahlu bidcada uu mas'ale ku waafaqo mas'alada ku saxsanaa karaa waana ku qaldanaa karaa hadduu ku qaldanaadana madhab marjuuxo qabaa baa la laleeyahay nacam shiica lak waxaa lagu eedaynaa waxay ahli sunna kala gooni noqotay yaa lagu eedaynaa maahane wax bacdi ahli sunna ay la qabaan lagu eedayn maayo iyaga mara haddaan masaa-isha marka aan miisaankooda loo celinin dhib fara badan ay leein dad badanoo waxaa jira marka ayaga u yeelaayo xaq ay u jeedaan waxay uga tegayaan hebel iyo hebel dartiis nacam hay taasna marka waa guluwi fi diin nabiguna wuxuu yidhi sal l slam iyaakum walguluwa fi ddiin iska ilaaliya diinka oo lagu xadgudbo hay qofkaan adiga waxaa wayan xaq ha uga tegin xaqa ilaahay baa soo dejiyay miisaan sharciga u leeyahay lagu garto haddaad ogaato shaygan inuu xaq yahay hadduu hebel kaaga maray iyo hadduusan kaaga hor hormarinba adiga inaad taada ka raacataa muhiimka u ah. dhanka kalena waxaan ogahay bacdi naas inay arkaan talaaqu thalaat haddii hal aan laga soo qaadin ee la fadwoodo nin culamada kamida ah, masalan hadduu fadwoodo talaaqu thalaat ninkii ku furo naagtiisa saddex waa ka furmaya baa-in dalaaq baa-inana waaye mana usoo noqonayso ilaa nin kale kasoo marto isagoo madaahibta afartaa ku raacayo iyo culimadii kale jumhuurta dad waxaan aragnay ayaguna sidoo kale u arko haddii qofku uu fadwoodaba arrintaas ama uu jawaabo <coughs> ama madhabkaas uu rajaxo waxay u arkaan qofkaasi inuu yahay qof marka eh, ahlu bidcada u nusreynayo oo suufi inuu yahay iyo ayay u arkayan maaha masalada maaha masale suufi iyo lagu kala saarayo suufiye iyo lagu kala saarayo iyo ahlu sunna fi hadihi masala laguma kala saaro ayb mawaasiinta marka umada ka dhuntay dad waxaan arkaya marka dad ku dacaayadeynayo fulan waxau arkaa dalaaqu halaa inuu kulligiis wada dhacayo saasuu fadwoonayo ma arkeysa markaasa waxaa laleeyahy marka ahlu sunadiyaa looga bixinaa waxaas kale iyo wax lamida ah. culimada zamankan joogto culimmada mamlakada maacadda sheekh ibnu baaz inta kale aksarkooda waxay arkaan talaaqu talaaq inuu saddex ahaan u dhacayo saddex ahaan inuu udhacayo arkeen soo ma sheekh maxamed alamini shanqiidi adwaa-ul wuxuu rajaxay saddexda inay soconayso kulligii ninkii naaftiisa saddexa iga furantay ana saddexda iga furma mana usoo noqonayso ilaa ay nin kale soo marta marka culimadaasoo dhan baa qabta marka masalada in loo kaadiye adiga si raajic oo kula noqon kartaa waa laga niqaashi karaa maxaa raajix maxaan raajix ahay adilada waa laysu keeni karaa laakiin ma ahan yani eh, madhab min almadaahib kututaga bidci inuu saas ku noqonayo miisaanku saas maa ayb waan ognahay dad badan miisaanka marka laga hadlo alfaad aan la aqooninay la imaadaan waxyaaba noocaasay la imaanayo fulaan waa dariiqa fulaaniya oo la garanayo waayo qofka waxaa lagala hadli karaa wixii hadal cilmiya wixii aan hadal cilmi ahaynna mashquul ma galaba ayb وعn abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi halaaثun saddex jidduhuna Eh, eh, yani eh, alaaun saddex jidduhuna dhabtooda jiddun dhab weyaan wahadluhuna dhayashoodana jiddun dhab dhabtoodana waa dhab dheeldheeshooda iyo dhayashoodana waa waa dhabay noqoneen annikaaxu nikaaxa walaaqu furiinka wrajcatu iyo rajcada rawahu arbacatu ila nasaa-iy wasaxahu xaakim xaakimna wau saxiix xadiidkan marka waa xadiid xasan shawaahid badan ayuuna leeyahay waxaana laga qaadana dalaaqu haddii uu dhaco waa cayaaraaye iyo waa yani iyo waa waa kaftana iga ahayd iyo ma gala kaftan qofku haddii uu ku hadlo dalaaq sariix ah hadduu ku hadlo waa dhaca dalaaqaas ama kaftan ha uga dan lahaado ama iyowsan uga dan lahaan nikaaxuna waa lamid nikaaxu soo ku dhici karaa nin gabadhiisa wuxuu yidhi waxaan kugu zawjiyen kugu nikaaxay gabadhaydii heblaayo ahayd meher intaa la eg maku aqbashay waa ku aqbalay laba nina markaatina meesha ay joogaan waa dheeldheelay ah hadhow lagama yeelay ninkaas khalaas haweenta ah, xaaskiisa ay noqonay soo ma garan cuquud aan ciyaar gelin waay wafii riwaayatin libni cadiy min wajhin aakhara daciifin wej kale oo daciif adalaaqu waalcitaaqu xoreynta iyo nikaaxu tan marka iyada marka lafdiga tii hore uu ku jiraa citaaqa marka laga reebo dacfi aana kusugan sida ibnu cadiy u sheega yani xaafidka u tilmaama walilxaaris ibn abi usama min xadiidi cubaadata bni saamit oo yani tan tan dambe ayuu ku imaanayaa xasan oo ku noqona walilxaaris ibn abi usama min xadiii min xadiidi cubaadata bni saamit rafacahu laa yajuuzu lacibu ciyaarta ma banaana fi alaain saddex kuma banaana aalaaqi waa ka bedelaya fi alaain aalaaqi kuma banaana wnikaaxi kuma banaana walcitaaqina kuma banaana faman qaalahuna qofkii dhaho faqad wajabna way waajibeen ayb wasanaduhu daciifun sanadkiisuna waa daciif u yiri shawaahid buuna leeyahy ku xasan noqona wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal ina allaha alla tajaawaza can ummatii ummadeyda xaggeeda waa u ka dhaafay maa wixii xadatat bihi anfusahaa nafafyaalkeeda ay kula sheekaysato maa lam tacmal haddaanay camal falin aw takalam ama aysan hadlin mutafaqun caleyh bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray xadiidka marka waaka waxaa weyaan meeshan waxaa loo keenay ninku haddou naftiisa kula sheekaysto inuu wax furo isla markaa marka furninkaas ma dhacaayo ilaa uu ku dhawaaqo wax ma dhacaayo allah tajaawaza alla waa u dhaafay can ummatii ummadeeda maa xadadat bii anfusaha waxay nafyaalkeeda kula sheekaysata waa haddaysan la imaanin waxa weyaan aysan ku dhawaaqin naam wixii ayb maa lam tacmal ow takalamo camalka laakiin waa gudawanya iska jir camal falka hadda maa lam tacmal looma jeeda keliya haddaynan shaqo samaynin maaha aha macnuhu mararka qaar iraadada jaazimada qofka la imaanayo ayaa camal ile camal qalbigana waa noqda camal jaarixina waa noqda waxaa laga yaabaa qalbigaaga oo aada iraada jaazima markaad kala timaado laabudda ficil baa raacay alogyahay maala ninkood idaa taqaatala almuslimaani bisayfayhimaa falqaatilu walmaqtuulu fi naar markii la weydiye qaatilka waa la gartay maqtuulka maxaa dhacay inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibii iraada jaazima go-aan wuxuu ku gaaray ninkaa inuu dilo markaasu haddana u socday buu leeyahy socyiisa kaas marka la dhihi maayo maadaama uuna waxba dilin isaga waxa loo qaba maayo la dhihi waa loo qaban kaas iraadada marka jaazimada xoogayna laakin waxay iska khawaadir camal oo qalbiga intay kusoo dhacaan ka baxaaya haddana waas maa macno male maa tacmal haddaynan samaynin aysan camal falin oo iraado jaazima qalbiga aysan kala imaanin ficilna ounan raacin aw takalama o hadlin mutafaqun caleyh can ibni cabaasin radia allahu canhuma can nabiy sala allahu aleyh ali wasalam qaal lidalika meelahan oo kale iimaanka uu aada uga hadlaa sheikhu lislaam ibnu taymiya kitaab liimaan ayuu uga hadlaa yani marar badan waxaa dhici karta qofka yani iraadada jaazimada ah qofka hadday ku jirto laabudda inuu camal la imaanayo maogtahay laakiin nin aan camal dhanba la imaanaynin bal laga yaaba naqiidul camal la imaanayo oo nebiga caynaa masalan ama wuxuu la imaanaya diintiibuu ku jeesjeesaa ma la dhihi kara ninkaas iraada qalbigiisa ku jirta diinta uu rabo suurtagal ma aha sababta waxaa camalkiisa wuxuu daliil u yahay maa fii qalbigi laakiin murjiada iyagu waxay qadarayaan qofka mumin kaamiluliimaan oo ahaa karaa asagoo nebiga cayna ay leeyihin nebigo cayna waxaana laga yaabaa qalbigiisu iimaan kaamila inuu nebiga ugu jiro waxaasay aaminsan yihin marka murjiadan marka waa madhab madaahibi dalaal baadi ku dhisan hadda m halkaan aan mawdiciisa ma ahan laakiin <clears throat> meelahan marka uga hadlaa waxauna ulajeedadiisu ay tahay haddii qalbigu iraada jaazime ay ka timaado laabudda jawaarixdu waa raacayaan qalbiga alaa waina fi ljasadi mudga idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbu lidalika camal qalbiga waa daruuri jawaarixda wuxuu u yahay daruuri وعn iبn cabاsi radي الlahu canهuma an النabiy slى الlahu عalيه alي وsلم qal in allaha alla wadaca can ummatii umadeeda umadeedabnu maaja wlxaakimu waqaala abu xaatim laa yahbut ma sugnaanayo abu xaatim ayb lakin xadiidku waa saxeix aimo badan oo aimo badan oo culamada kamidana xadiidkan way saxeexyeele ayb xadiidkan waxaa laga qaadanaa in allaha wadaca can ummati alkhaطa'a wاnisyaana wasuhriu caleyh yani shay ay hilmaamto ay hilmaan ahaan u samayso hadduu xaaraan ahayna dembi loo qori maayo hadduu ahaa yani ha waajib qofka uu iloobayna dembi loogama qoraayo markau la yimaado kadib waajibka inaa la timaada lagaa rabaa haddaad la timaado waajibkii ilowshadii horead ilowday dembi ma lagaaga qoraayo xaaraan haddou ahayn ad aada samaysayna dembi lagaagamama qoraayo waxaa kaloo iyadana marka lamida waxa khada ahaan ummadda ay u samey khadaa waxaa carabkiyaa ka dafay qasad ma qasad kama ahayn carabkiyaa boobay waxuusan rabin isagoo maalan qofka waa dhici karta isoo zayd dheh isdhahayo inuu cali oo yirahda iska suurtagal taas wixii saasoo kale ma loo qaban uma stukriyo caley wixii lagu dirqiyo ninku hadday haweenta hadday naagta ku tiraahdo matala naagtu hadday dhahda ninka ku dhahdo intay midi usoo qaadato soo jiifa ay halkaas marka wadnaha ay ka saarto furiinkayga ku dhawaaq haddii kale yani waa ku dilaya o yiraa waa ku furay ma dhacayo furiinkaas sababto waa ah furiin oo ikraah ku dhacay ayb hadaa marka inta baabkan usoo geliya waa nisyaanka iyo khada'a iyo ikraaha iyo waxaas inaysan fureenku uunan ku dhacayn waan ibn cabaasin maxaa yl kufrigan ku dhicinba oo ka weynba an ibn cabaasin radia allahu canhuma qaal idaa xarama imra'ata haweentiis hadduu xarimo ou yiraa yani anti calay xaraama iblaahi xaaraanaad iga tahay hadduu yiraa idaa xarama imra'atahu hadduu xarimay laysa bishayin waxba ma ahan ay laysa bialaaqin alaaq ma aha taxriimkaas daad haweentaada u noqon kartaa kafaara gudaas lagaa rabaa kafaaratu yamiin dhaar dhaarta kafaaradeeda lagaa raboonaya wa qaala wuxuu yihi laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana rasuulka ilaahay ku dayasho wanaagsan baa idinkugu sugan oo yacni qisadii suuratu lima tuxarim nebigu wuxuu iska xarimay maariya bacd axaadiis eh, eh, waxay leedahay eh, saxaax waliba ku sugan malabka iska xarimay nebigu wax kale ma samayna waa ka kafaaro guta bis ayb naagtii furiin ma aha yani anti caleyhi xaraam markuu yidha waana mas'ale khilaafkeedu aad u dheeryahay sancaani a kitaab ka alifay maxamed bin ismaaciil alamir asancaani risaalow ka alifay qofka hadduu yidhaha naagtiisa anti caleyhi xaraamu inay furiin noqonayso ma noqonay furiin mase ma noqonayso ayb lakin laysa bishay ibn cabaas qawlkiisaasa sax raajixa walimuslimin muslim waxaa usugnaatay idaa xarama rajulu ninku hadduu xarimo idaa xarama rajulu ninku hadduu xarimo caleyhi korkiisa imraatahu haweentiisa hadduu iska xarimo fa hiya iyadu yamiinun dhaar waa taxriimkaas waa dhaar yukafiruhaa waa ka kafaaro gudanaya ayb kafaara gudki kafaarat lyamiin u samaynaya wacan caaishata radia allahu canha ana bnata aljawn ibnata aljawn lama udkilat calaa rasuli lah sal ly slam markii loo soo geliyey wadanaa minha uu u dhawaaday qaalat waxay tihi acuudu billahi minka ilahan adiga allaan kaa magangelaya adiga qaala wuxuu yihi laqad cudti bicaiimin riwaayadka qaar waxay sheegayaan inaysan aqoonin riwaayadka qaarna waxayba leeyihin nebiga wuxuu ka doonay guur inay nafteeda isu hibayso markaasay waxay tiri wahal tahabu almalikatu yani lisuuqati taasoo kale boqorad miyaa waxay isu hibaysaa dad iska caadi ah qof iska caadiya miyay isu hibeyneysaa haween boqoradan marka ma aysan garanayna riwaayadka qaar ay leeyiin nebigu ahaa markii loo sheegay waxay tiri aniga waa liiba waa yani eh, waxaan noqday qof shaqiyad dhur darsatay aan noqday ayb markay tiri qaalat acuudu billahi minka qaala wuxuu yihi laqad cudti waxaad magan gashay bicadiimin mid weyn alla weynaad magan gashay ilxaqii biahliki gurigaaga haleel wax gurigaaga aad rawahu lbukhaariy xadiidka bukhaari baa weriye halkaan marka wuxuu u keenay dalaaqu inuu kinaayo ku dhici karo intaas nebigu waa furay sala allahu alayh ali wasalam marka mudalaqaadkay kamid ahayd nebiga oo furay marka waxuuna ku furay waxay ahayd ilxaqii biahlii ehelkagurigaa marka ada furaynay marka ay noqon kartaa bacd ilmaraat sida markaan oo kale kacb bnu malik xadiidkiisii dheeraayna markii nebiga uu qisada tawbadiisa qisadii kusaabsanayd waa tii nebiga uu nin adeeg soo faray uu yidhi saddexdaas nin haweenkooda loo sheego wax ka dheeraada yaysan usoo dhawaanin agtooda nimankaa yaynan usoo dhawaanin ati marka uu yidhi ma furaa markaasu wuxuu yihi ninkii lasoo dira nin nebigu sidaa unbuu u yidhi ha fura ima dhihin saan unbuu u yidhi markaasuu yihi marka ilxaqii biahliki orod gurigaagi aad xaaskaygii baa waxaan iriy yii kacab ilxaqii biahliki gurigeeni aad dhalaaqa ma ahayn marka furin kama wadin can jaabirin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam laa dalaaqa dalaaq ma aana furin ilaa bacda nikaaxin nikaax dabadiis maaha nikaax markii wax la nikaaxsada kadib unbau furiin imaa karaa walaa cidqa furin xoreyn ma ahaan ilaa bacda milkin milkin ka gadaala ma ahan marka wax lasoo milkiy rawaahu abu yacla saxahu lxaakim wahuwa macluulun xadiidkan marka waa macluulun laakiin shawaahidiisuu saxiix ku yahay wa akhraja ibnu maaja waxau soo saaray can ilmiswar ibni mahrama mitlahu xadiidkan oo kale waisnaadu xasanun isnaadkiisuna waa xasan lakinahu macluulun aydan laakin waa cilaysan yihi isnaadka soo saxiixa cilla u yeelo karaa cilada ila waa cilla kafiya qaadixa wacan camr bni shucaybin can abihi can jadihi qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasulka wuxuu yihi laa nadar nadar ma jiro bni aadama bani aadam uma sugnaanin fima laa yamliku waxausan awoodin waxausan awoodin inuu nadar ku galo bani aadam uma ahaanin walaa cidqa eh, furid eh, walaa cidqa xoreyn ma ahaanin lahu bani aadam uma sugnaanin fima laa ymliku wuxuusan milkinin dhexdiisa walaa dalaaqa furiin ma ahanin lahu isaga uma sugnaanin fima laa ymliku wuxuusan milkinin haweenuusan gacanta kusoo dhigin oo ismadiis aan ku jirin furiinkeeda ma jiro akrajahu abu daawud watirmidiy wasaxaxahu wanaqla can lbukhaariyi tirmidi buhaari wuxuu kasoo guuriyey anahu asaxu maa warada fiihi baabkan wax kusoo aroor inuu kan ugu asaxsan yahay rag badan baana saxiix yeeleen <coughs> eh, xadiidkana duruq badan buu ku yimid cali iyo mucaad iyo jaabir iyo ibn cabaas iyo caaisha ayaa wariyey marka laysu geeno xadiidkan waa saxiix waxayna tilmaamayaan furiinku inuusan dhacaynin ilaa markii nikaax uu yimaado kadib ahne maane liqowlihi tacaala ya ayuha aladiina aamanuu ida nakaxtumu lmu'minaat uma طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna ee ilaahay ma dhihin subxaanahu watacala ya ayuha aladiina aamanuu idaa طalaqtumu nisaaa uma nakaxtumuuhuna ma dhihin ilahay naam ee furiinkii iyo guurkii guurkaa lasoo hormariyey furiinkii ayaa la dib mariyey xanafiyada iyo bacd alculamaa ayaa waxay qabaan iyagu mutlaqan inuu dhaca haduu yiraha ninka naagtan markuu guursaday ka furme bacd alculamaana iyagu waa tafsiilay geliyeen oo adal nooca ah tafsiil bay keeneen marka eh, tafsiilkaasna oo haddau heblaayo haddaan guursado waa iga furan tahay waa ka furmay haddii kalena maya ayb markau heblaayadaas guursaday waa furmaysa hadduu laakiin camimo maya ayb wabilahi tawfiq sal la slama calaa nabiyina maxamedi ali sabi lahu anha an nabiy sal lahu alayh ali wasalam qaal rufica alqalamu qalamka waa laga koryeela qalamu takliif can halaatatin baa laga koryeelay saddex xaggooda can inaaimi midka hurdo xataa istayqada ilaa kusoo tooso wa can midka yar xataa yakbura ilaa uu ka weynaado xataa yakbara ilaa uu ka weynaado wa can ilmajnuuni midka waalan xataa caqila ilaa wax ka kaso aw yafiiq aw yufiiqa ama uu kasoo meersaday rawahu axmed walarbacatu ila tirmidi asaxab marka intaan ayaguna maadaama aan takliif saarnayn dhalaaqoodii ma dhacayo bilahi tawfiq sal sl